بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الظهار ظهارك أيو كتاب يهي ihaarku luatan lug ahaan waxaa laga soo qaatay min aahri dhabarkii baa laga soo qaatay maxaa yeele suuradiisa asliga ah asal waxa weeye inuu ninku xaaskiisa ku dhaho anti calaya ka ahri ummii adigu waxaad aniga iga tahay sida dhabarka hooyadii oo kale waaya macnaha sida hooyaday xaaraan iga tahay ayaad xaaraan iga tahay wey hooyada dhabarkeeda inaan fuula say xaaraan iga tahay ayaa adigu waddigaagu xaaraan iga yaawey haddaba dihaarkan xilligii jaahiliyada wuxuu ahaa alaaq furiin buu ahaa sidoo kale qiil baa wuxuu leeyahay fii awal islam islaamka bilowgiisana saasoo kale alaaq buu ahaa furiin buu ahaa weliba furiin wuxuu ahaa mu'abbad ah oo gabadhii marnaba aysan ninkii xalaal u noqonayn jaahiliyada waxaa la yidhi haddii ninku uu naco xaaskiisa oo markaa uusan doonaynin nin kale inay guursato wuxuu dhihi jiray anti calaya ka dahri ummi markaasa gabadhi waxay noqonaysaa gabadh mucallaqaho laa hiya musawaja walaa hiya khaliya gabadh nin lena ma aha gabadh la sii daayena ma aha oo nin kale markaa guursan kartaa dabeetana sharciga ayaa xukunkiisii u bedelay in ay xaaraan gabadhi ka noqonaysa ninkii markii uu cawd la yimaado uu usoo noqdo kadib isla markaana ay kafaaro ku waajibayso intaa uuna u imaanin ka hor kafaarada hadduu la yimaadana gabadhii ay xalaal u noqonayso waaya waxaa asal u ah dihaarka qur'aanka iyo ijmaaca qur-aanka waxaa daliil ah qowlka ilahi u uhi wاladiina min nisaa'ihim wاladiina yudaahiruuna min nisa'ihim ilaa aakhiri alaaya aayaddan waxay ku soo degtay aws ibni saamit saxaabiga la markii uu ka dihaaray xaaskiisii khawla binti aclaba waaya nin odayaho weynna wuu ahaa carruur way haysay dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam bay u waxay tihi yaa rasuula ninkan aws anoo gabadh gashaanti ah ayuu guursaday oo raggu ay hunguriyeenayaan dabeetana caruur badan baan u dhalay markii aan jilcay ee waxa weeye aan dhalma ayuu iga dihaaray oo wuxuu hi anti ka dahri ummii yaa rasuul allah ma qabato dabeetna wuxuu ku yidhi calayhi الsalaau wasalaam xarumti caleyh waad ka xaaraan noqotay way ku soo celisay cabashadii yaa rasuul bal xal ii waxa weeye carruurtii baa dayacmaysa asna waa nin oday maarmo xarumti calayhum nabigu ku yidhi saddex jeer ku soo celcelisay oo nabiga markas u jawaabaya xarumti aley waad ka xaaraan noqotay ayaa waxay tidhi ilaahu adaan ku cabanaya dabeetana aayaadkana soo degay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watastakii ila اllah wallahu yasmacu taxaawurakuma in allaha samiicun basiir الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا آيات كاسا سودقي marka ihaarku waa xaaraan bale culimmada qaar waxay ku tilmaamay inuu dembiyada kabaa'irta ku jiro maxaa ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku tilmaamay wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuuran qowl munkar ahoo been ah ayuu ilahay ku magacaabay maxaa yeele ninkii wuxuu ku shabahaya xaaskiisii xalaasha ahayd hooyadii buu ku shabahaya wuxuu leeyahay anti calaya ka dahri ummii taasi waa xagga taxriimka laakiin axkaam baa ka dhalanayso ilahay subxaana wa tacaala noogu sheegay aayaadkaas ku jirta suurat lmujaadila arkaan buu leeyahay ihaarkii afar ah mudaahir mudaahir minhaa siiqo mushabbah bihi afartaa rugni buu leeyahay mudaahir waa ninkii ka dihaarayay gabadhiisa mudaahar minhaa waa gabadhii laga dihaarayay siiqana waa alfaadu adeegsanayey ee mushabbah bihina waa wixii uu ku shabbahayey oo ah sida ka dahri ummi ka ukhti iyo wixii la halmaado wey wuxuu idhi yaصixu wuu asaxayaa dihaarkii min kulli zawji nin walba ninkaasoo mukallafin la mashaqeeyey walow dimiyun dimiba ha ahaadee wakhasiyun iyo mid waxa weeye xininyala'aan oo dhufaanan wa dihaaru sakraanin sakraan ninkii sarkhaanka ahaa dihaarkiisu ka alaaqihi alaaqiisa unbuu la mid wuxuu idhi wuxuu ka asaxayaa zawj walba waa ruknigii koobaad oo mudaahirka ahaa waa zawjkii wuxuu ka asaxayaa dihaarku nin walba oo xaas leh ayuu ka asaxayaa waaya maxaa yeele ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa weeye xukunkiisa wuxuu ku xidhay dumarkii markaa waa dumarkii la qabay zawjkii baa ka dihaaray wاladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim kuwa dumarkooda ka dihaarayu ilahay marka waa ninkii waaya xaaskiisii ka dihaaraya wey sida ayaddu inoo tilmaamayso mukalafin Eh, ninkaasi waa inuu yahay nin mukalafoo baaliq oo caaqila ah. waxaa kaa baxay ilmihii yaraa dihaarkiisu asixi mahayo kii waala dihaarkiisa asixi mahayo kii koobada ku jiray dihaarkiisa asixi mahayo waa inuu mukhtaar yahay oo ikhtiyaar uu leeyahay haddii la khasbay dihaarkiisu asixi maayo saa darteed mualifka waxaa ficneed baa la yidhi inuu dhaho eh, sharduhu zawjun yasixu alaaquhu shardigiisu waxaa weeye zawj oo dalaaqiisa asaxay sidii ilaagaba noogu soo tilmaamay marka cibaaradaasa kana koobnayd kana ballaadnayd sakraankiiba xataa soo geli lahaa markaa markii aan min kulli zawjin mukalafin waxaa soo gelaya dimigii gaalkii dimiga ahaabaa soo gelaya dahaarkiisu waa saxaya muxuu dimiga u sheegay mualifku asagoo dimiga uu soo hosgelaya zawjkii mukalafka waana zawj hadduu xaas leeyahay hadduu baaliq caaqil yahayn waa mukalaf marka cibaarada hore u soo hosgeli lahay walow dimiyin muxuu idhi lowdaas waxay saaraysaa inuu khilaaf ku jira masalada oo culammada bar baa qaba sida xanafiyada maalikiyadu in dimiga dahaarkiisu unan asaxaynin maxaa yeele waxay dhaheen ilaahi subxaanau wa tacaala wuxuu ka ratibay dihaarkii kafaaro kafaaraduna waa cibaado gaalkuna ehelkeedii ma ah waad fahamta soo maa culummadeennana waxay leeyihiin madhabkeennu dihaarku waa lafdi taxriim keenaya marka dalaaqii buu la mid yahay sida gaalka dalaaqiisa u asaxayo ayuu dihaarkiisa u asaxaya kafaaraduna waa nooc cuquubo ah oo zajri ah marka waxa weeye gaalkii addoon wuu xorayn kara addoon wuu xorayn kara waaya sidoo kale ninkii waxa weeye aan hamadaba lahayn ee xaaskiisa aan u tegi karin xataa dihaarkiisu asaxaya sida ninkii khasiga ahaa ee xiniyaha laga siibay kaasi wuu ka dihaari karaa xaaskiisii kii waxa weeye dakarka laga jarayna waa saasoo kale kii masaxnaa ee marka hore bilaa dakarka ahaana waa la mid kii ciniinka hamadu ay ka tagtana waa la mid wahaakada waxaaso dhan dalaaqoodii waa asaxaya dihaarkoodana waa asaxayaa ninkii sarkhaanka ahaa hadduu xaaskiisi ka dihaaro dalaaqiisii buu la mid yahoo horen waxaa inoo soo dhaaftay dalaaqiisi inuu asaxayo ayaa kitaabu dalaq inagu soo dhaaftay sidaa darteed dihaarkiisana uu asaxaya wuxuu idhi wasariixuhu horta intaynaan rukniga saddexaad u gudbino siiqada ah rukniga labaad baan sheegaynaa rukniga koowaad waxaa waa mudaahir rugniga labaadna waa mudaahar minha gabadhii laga dihaariya wey kaa mualifku muusan tilmaamin matriga buuna ku sheegin sidaa darteed waxaan leenahay gabadha laga dihaarayo waa gabadh kasta oo talaaq uu ku dhacayo marka waxaa soo hosgelaya inanti yarayd ee la qabay tii xanuunsanayd waxaa weeye tii gaasha ahayd rajciyadii waxaasna way soo gelayaan rajciyadu waa tii dalqad lagu furay maadaama alaaqeedu asaxaya rajciyadu alaaqii haleeliya dihaarkiinu haleeliya sidayna soo dhaaftay maxaa kaa baxay gabadha ajnabiyada ahayd gabadha ajnabiyada ah waxaa weeye dihaarkeedu ma asaxayo xataa hadduu dhaho idaa nakaxtuki fa anti calaya ka dahri ummi haddaanku guursado dhabarka hooyadii baa la mid tahay waxa weeye kadibna uu guursado dihaarkaasi maba guntanin baan leenahay markii horeba saa darteed dihaarkii ku dhici maayo gabadhi waayahay maxaa yeele waa ajnabiyad gabadhii uu saddexda ku furay ama ti uu khulcay hal dalqadna ha ku fureen ee xoolahaas ku furatay taana waxaa weeye dahaarka kuma dhacayo maxaa yeelay waa baa'in gabadhaasi ninka ka fogaatay maadaama dalaaqiisuba uusan ku dhacaynin dihaarkiisana ku dhici maayo saasaan leenahay dihaarkiisana ku dhici gabadhaas dalaaqiiyo dihaarkiisu meel bay marayaan inta badan wa sariixuhu sariixa dihaarku waxaa weeye an yaquula inuu ku dhaho lisawjatii xaaskiisa anti adigu calaya dushayda waxaad ka tahay aw mina ama xaggayga ama maci aw amase maci macayga waxaad ka tahay aniga la jirkayga u cindii ama agtayda ka dahri ummi hooyaday dhabarkeeda oo kale wakadaa waxaa la mid ah hadduu ku dhaho anta adigu ka dahri ummi hooyaday dhabarkeeda maad la mid tahay wakadaa saasoo kale anta adigu ka dahri ummi dhabarka hooyaday baad la mid tahay sariixun mid cad weeye cala asaxiixi qowlka saxiix haddaan qabanno wa qowluhu odhahdiisa u dhaho jismuki jidhkaagu aw badanuka badankaaga aw nafsika ama naftaadu ka badani ummii hooyadii badankeeda ma lamid tahay aw jismiha ama jismigeeda aw jumlatii ama iyadoo dhan sariixun waa mid cad waayahay waladharu muctamad waxaa weeye anna qowlahu odhahdiisa uu dhahaya kayadihaa anti adigu calaya dusheeda waxaad kala mid tahay kayadiha hooyadii gacanteeda oo kale o banihaa ama caloosheeda o sadri ama laabteeda dihaarun waa dihaarkaasina waayahay ruknigii saddexaad buu halkan mualif ku tilmaamaya oo ah siiqadii siiqadu waxay leedahay sariix iyo kinaayo sariixeedu waxaa weeye inuu ku dhaho xaaskiisii waxaad iila mid tahay anti calaya oo wuxuu isticmaalaya jaaru majruurkaas oo lafdiga calay u isticmaalaya ama minii buu isticmaalaya waxaad aniga dushayda aad ka tahay ama xaggayga aad ka tahay ama la jirkayga aad ka tahay ama agtayda aad ka tahay ka dahri ummii hooyaday dhabarkeeda oo kale u fiirso marka calaya iyo mini iyo maci iyo cindii halkan isku macno may tusayaan oo waxaa weeye ani agtayda ama xaggayga ama la jirkayga waxaad kala mid tahay dhabarka hooyada oo kale waayahay marka midku dhahaba waa midkii kale waa uu ku asaxaya dihaarkii haddii uu lafdigan calaya ama minii ama maci ama cindii jaarmajruurka hadduu iskaga tagana ama darafkaas meesha ku jira u iska daayo oo u dhaho anti ka dahri ummiina waa sariix khilaaf baa ku jira tan dambe khilaaf baa ku jira waa sariix khilaafu saxiix muxuu leeyahay maadaama calaya uusan dhihin waxaa dhici karta inuu ujeeda nin ajnabi ah ayaa ka dahri ummihii baad la midta ka dahri ummihii baad la midta oo markaa dee nin kale ugu jeedaa baa dhici karta saas darteed sariix maha uu leeyahay khilaafu saxiix laakiin sida saxiixa anti ka dahri ummii hadduu mar yidhi inuu naftiisa u jeeda ayay u badan tahay sidaa darteed waa dihaar waana lafdi sariixa walow yuusan ku darin calaya mini cindi iyo wixii la halmaado waayahay haddii uu dhaho jismuki jidhkaagu aw badanuki badankaagu aw nafsuki ka badani ummii aw jismiha aw jumlatihana waa sariix waa fahamta soo ma culimmadu waxay dhahaan alfaadda dihaarka afar qaybood bay noqonayaan mar waxaa weeye tashbiihu bacضin bikullin marna waxay noqonayaan tashbiihu kullin bibacضin marna waxay noqonaysaa tashbiihu kullin bikullin marna waxay noqonaysaa tashbiihu bacضin bibacضin mar badh buu wuxuu ku shabahayaa kulli marna kulli buu ku shabahayaa badh marna kulli buu ku shabahayaa kulli marna waxa weeye badh buu badh ku shabahayaa haddaan mid kasta tusaale u keeno intaba way asaxaysaa dabcan tashbiihu kulli bibacdin kulli oo gabadhi oo gabadhii ah kulligeed ayaa wuxuu ku shabahaya bibacdin yani hooyadii barhkeed oo wuxuu leeyahay anti waa kulligeed gabadhii hore calaya ka dahri ummi dahriguna waa qayb ka mida hooyadii maala soo maa kaasi waa tashbiihu kulli bibacdin tashbiihu bacdin bikullinna waxa wey oo kaa cagsigiisa ah inuu dhaho yaduki ama ahruki alaya ka ummii ahruki calaya ka ummii waatan soo ma badh gabadhi ka mid ah ayaa ku shabahay hooyadii way noo imaan doonta malif buu sheegi doonaa tashbiihu kullin bikullin waxaa weeye anti calaya ka ummii anti calaya ka ummii ama jismuki ama badanuki calaya ka badani ummii waa tashbiihu kullin bikullin badan dhan ayuu badan ku shabahay tashbiihu bacdi bi bacdina waxa wey inu dhaho dahruki calaya ka dahri ummii badh gabadhi ka mida ah iyo badh hooyadii ka mida ah ku shabaha waaya intaaba waa dihaar inkastoo badhna ay sariix yihiin khilaafna uisku jirin badhna uu e, khilaaf ku jiro ama aysan sariix ahayn waaya lafdiga asalka waxa weeye anti calaya ka dahri ummii saasa asal ah lafdigaasi wuxuu ka yimid baa la yidhi asalkiisu ityaanuki inaan kuu tago calaya xaraamun ka rukuubi dahri ummi ityaanuki calaya xaraamun ka rukuubi dahri ummi inaan kuu tago gabadh yahay waa iga xaaraan siday xaaraan iga tahay inaan hooyadii dhabarkeeda fuulo waataan sooma saas asal ahaan ahayd dabeetana waxaa dhacay xadfi oo ityaanuki masderkaas ku jira inaan kuu tago ityaankii baa la xadfi waa mudaafki ayaa la xadfay dabeetana damiirka mutasilka itiyaanuki ayaa wuxuu noqday infasala uu socmay keligii ma istaagi kara soo maha dabeetana waxaa u bedelay damiir munfasila oo wuxuu noqday anti anti marka meshi waxay taagan tahay ityaanuka inaan kuu tago aa inaan kuu tago gabadha ku jimaaco anti baa lagu bedelay markii ityaankii la xadfay xaraamuna waa la iska xadfay iyadna maadaama tashbiiha laga fahmayo ka rukuubi ahri ummi rukuubkiina waa laska adfay oo mudaafkaas hore ah le laba mudaaf meesha istaba yaale ka rukuubi ahri ummi rukuubkiina waa laska xadfay dabeetana waxay noqotay anti calaya ka dahri ummi saasay noqotay asalkana waxay ahayd ityaanuki calaya xaraamu ka rukuubi ahri ummi waayahay wuxuu ihi wqowluhu odhaahdiisa udhw jismku jidhkaaga aw badanuka ama badankaaga oo nafsiga ama naftaadu ka badani ummi hooyada badankeeda la mid tahay jismuha aw amase jismiha hooyada jismigeeda la mid tahay wajumlatiha hooyada oo dhan bay la mid tahay sariixun waa lafdi sariixa wاladharu muctamad waxaa weeye ana qowlahu odhaahdiisa uu dhaho kayadihaa anti adigu calaya dushayda kayadihaa hooyaday gacanteeda maad la mid tahay oo baطnihaa caloosheeda o sadri ama laabteeda ihaarun hihaar weeye tanna waa w tabiihu kulin bbacdi weyaan tashbihu kullin bibacdi wakada waxaa la mid ah haddii uu dhaho ka caynihaa anta adigu calaya dushayda ka caynihaa hooyadai isheedaad la midta in qasada dihaaran hadduu dihaar oga jeedo wain qasada hadduu oga jeedo karaamatan maamuus iyo qadarinna falaa markaa falaa ma noqonayo dihaar wakadaa waxaa la mid ah in alaqa hadduu hadalka iska sii daayo oo uusan waxbaba u qasdin ilaa saib muctamadaan qaban xaaskiisu wuxuu ku yidhi anti calaya ka cayni ummi waxaad iila mid tahay isha hooyaday waxaan leenahay muxuu oga jeedaa ninkan hadduu oga jeedo inuu ka dihaartamo gabadhan dihaar bay noqonaysa watan soo ma hadduu oga jeedo tashriif gabadhan inuu maamuusayo yani hooyada say indhaheedu ay qadarin iyo ixtiraam u leeyihiin ayaad la mid tahay adigoo qadarinta iyo ixtiraamkaasaad agteeda ka leedahay oo hooyada indhaheedaad la mid tahay sidaan hooyadan dheheeda u qadarinayo ayaadna kuu qadarinay haduusa uga jeedo dee markaa dihaar ma noqonaysa waay noqonaysaa waxay noqonaysaa saa uu qastay waaya hadduu iska ilaaqo oo waxba uusan u qasdin dihaarna ugama qasdin ixtiraam iyo taqdiirna ugama qasdin iska yidhi taasina dihaar noqon mayso dihaar wa qowluhu odhaahdiisa uu dhaho ra'suki madaxaagu aw dahrika ama dhabarkaagu aw yaduki ama gacantaadu calaya dushayda waxay ka tahay ka dahri ummi hooyada dhabarkay oo kale dihaaru dihaar weeye fi adhari muctada haddaan qabanno u fiirso kana waa tashbiihu bacdi bibacdin eg madaxaaga ama dhabarkaaga ama gacantaadu gabadh yahay waxay la mid tahay sida dhabarka hooyada oo kale taasina waa dihaar sida muctamadka ah waayahay khilaafu ladhar wuxuu leeyahay dihaar ma aha maxaa yeele suuradii dihaarka in la yaqaanay xilliga jaahiliyada la yaqaanay maysan waafaqin waaya saasuu leeyahay wاtashbiihu in lagu shabaho gabadhii biاljaddati ayaydii dihaaru dihaar weeye ayaydii hadduu ku shabaho oo uu dhaho anti calaya ka dahri jaddatii adigu waxaad iila mid tahay dhabarka ayeyday buui ka dahri ummi dhihi lahaa jaddati taasina waa dihaar maxaa yeele ayaydu waa hooyo wayna gashay qofkii walow biwaasitatin haba ku dhashee hooyadana axkaam badan bay la wadaagtaa oo iyadoo addoona hadduu soo iibsado way ku xoroobaysaa sidii hooyadaba uga xoroobayso oo kale waxay kaloo hooyada ka shabbahdaa xagga qisaastiibaa dhacaysa oo hadday hooyadaa ku disho oy kow kaaga siiso lagu qisaasi maayo waatan sooma ayadana waa la ah ku disho lagu loo qisaasi maayo nafaqadeedii baa waajiba sida hooyadaba inaad beesho ay waajib kugu tahay ay ayadaana waajib tahay haddaysan wax ku filan haysanin inaad bisho marka axkaamtaasoo dhan hooyadii ka shabahdaa sidaa darteed eh, ku shabaho dihaarkii ayayda waxaa wey waa dihaar walmadhab muctamad waxaa weeye darduhu in lagu joogtaynayo lagu socodsiinayo ee eh, tashbiihi dihaarka keenayay fii kulli maxramin gabadh kasta oo maxram ahoo lam yara uusan soo darin oo dib uusan ka imaanin taxriimuhaa xaaraamtinimadeeda laa murdicatin tii nuujisay kaadi haartamaya maya wa zawjati ibnin inanka xaaskiisa maya waaya wuxuu ku yidhi tashbiihii aan soo sheegnay ee anti calaya ka dahri ummi meeshii hooyada waxaa la gelin karaa saan soo nidhi ayaydii iyo gabadh kasta oo ninkan xaaraanka ah inuu guursado oo gayaankiisa aan ahayn oo taxriimkeedu uusan dib ka imaanin ee weligiiba xaaraan ka ahayd weligiiba xaaraan ka ahayd sida walaashii oo kale eeddadii oo kale habaryartii oo kale waad fahamtay soo maaha yacni muxaramaat binasab kuwii aan soo tilmaanaya toddobada ahaa dhammaantood halkan way soo gelayaan waad fahamtay soo maa sidoo kale hooy hooyadii tii nuujisay oo kale aabbihii tii nuujisay oo kale maxaa yeele weligiiba xaaraan bay ka ahayd dhalayo xaaraan bay kahayd maaa hooyadiiba nuujisay ama aabbihii bay nuujisay waatan sooma maxaa kaa baxay tii taxriimkeedii uu dib ka yimi oo weligii mayna xaaraan ka ahayn laakiin dib ayay xaaraan ka noqotay tusaale ahaan gabadhi asaga nuujisay gabadhi asaga hee nuujisay hadduu dhaho anti calaya ka dahri murdicatii baad la mid tahay dee murdicadaas intayna nuujinin ka hor xalaal ba ahayd inuu guursado sooma marka waxaa laga yaabaa inuu u qasdayo intayna xaaraan iga noqonin in ujeedaa dhici karto oo markaa uu ku shabahayo qabla taxriim intayna nuujinin ka hor ee xalaasha u ahayd inuu ku shabahayaa dhici karta markaa dee xalaal bay u ahayd marka gabadhiisii xaaraan kama noqonaysa maadaama uu ku shabahay gabadh xalaal ah waafahamsama maadaama ixtimaalkaaba uu jiro dihaar ma soo gelayo oo gabadha laguma shabahi karo waaya zawjata ibnin xaaska uu qabo inankiisuna waa la mid ku shabaho u dhaho maalan anta calaya ka zawjati ibnii waxaad iila mid tahay inankayga xaaskiisa de inankiisa xaaska uu qabo iminka waa ka xaaraan waa run laakiin intuusan inankiisu guursan xalaal bu ahayd marka maadaama taxriimkeedu dib ka yimid uu daari yahay markaa ma noqonaysa hihaar hadduu ku shabaho waaya maadaama ay xalaal u ahayd markaa hore waxaa dhici karta inuu ku shabahayo waktiga ay isaga ah oo ay xalaasha u ahayd sidaa darteed taasina dihaar ma noqonayso waa taxriim dib ka yimi oo gabadhii mushabaho biha lagu shabahayey taxriimkeedii waxa weeye taxriim taaric oo dib ka yimi wuxuu idhi walmadhab muctamadu waxaa weeye tarduhu in waxa weeye tashbiihii keenayey dihaarka lagu socodsiinayo oo lagu joogtaynayo fii kulli maxramin gabadh kasta oo xaaraan ah maxram nasab ama ridaac ama musaaharo lam yara maxramkaas uuna soo darinin taxriimoo xaaraamtinimadeeda dib uuna ka imaan laa murdacatin tii nuujisay maya ninkan mudaahirkaa nuujisay wa zawjati ibnin inankiisa xaaska uu qabo haddii uu ku shabaha maya shabaha hadduu ku shabaha xaaskiisa biajnabiyatin gabadh ajnabiyad ah wa muطallaqatin miduu furay wa ukhtin iyo walaashi wakhti zawjatin iyo xaaskiisa walaasheed wa abin iyo aabbihi wa mulaacanatin iyo tuu ka licaantamay fa lagwun waxaasoo dhan waxa weeye lagwi weeye hadal aan macnoba lahayn weeye tashbiihaasi wax ka jira ma jiro gabadhii xaaskiisa ahayd ayaa wuxuu hi anti calaya ka haadihi اlmarأa alajnabiya gabadhan ajnabiyada ah unbaad iila midta waa gabadh qalaad waxa wey kaasi dahaar ma noqonayo gabadhuu furay ayuu ku shabahay oo waa hor kala tageen oo wuxuu hi anti calaya ka dahri muallaqati fulana gabadhaydii aan furay ee heblaaye ahayd baad ila mid tahay buuhi kaasina dihaar ma wuxuu hi anti calaya ka dahri ukhti zawjatii yani waxa weeye xaaskayga walaasheed umaad ila mid tahay taasina dihaar ma noqonaysa anti calaya ka abi buuhi anti calaya ka dahri abi aabbahay dhabarkiisaad ila mid tahay kaasina waxa weeye dihaar ma anti calaya ka mulaacanati gabadhii aan ka habaartamay ee aan licaan ku kala tagnay ayaad iila mid tahay buuhi kaasina dihaarma waa hadal laqwi ah maxaa yeelay saddexdaa hore ajnebiyadda iyo muطallaqada iyo ukhtu zawja intaasba waxa weeye taxriim hooyadii ma shabahaan xagga taxriimka mu'abadka ma shabahaan maxaa yeele gabadha ajnebiyadda wuu guursan karaa gabadha uu faray dib uu guursan karaa ukhtu zawja hadduu xaaskiisa uu faro wuu guursan karaa taxriimkeeda mu'abad maaha aabbahana asagu maba haba waxa weeye maxal istimtaac marka gabadh laguma wa shabihi kara baabbihi waad fahamtay soo ma marka asaga meesha kaba saar waa nin rageen waad fahamtay soo ma mulaacanadiina taxriimkeedu mu'abadba ha ahaadee laakiin wax maxramiyo ka dhaxaysa sida hooyadii oo kale maxramiye kama dhaxayso gabadha mulaacanada wayasixu waxaa asaxaya tacliiquhu dihaarkii inuu tacliiqiyo ka qowlihi sida inuu dhaho kale in daahartu min zawjati اlأkhraa xaaskayga kale haddii aan ka dihaartamo fa anti adigu calaya dushayda waxaad ka tahay ka dahri ummi hooyadii dhabarkeeda oo kale fadaahara dabeetana uu ka dihaartamo gabadhii kale saara wuxuu noqonayaa markaa mudaahiran mid ka dihaartamay minhumaa labadoodaba waa yahay tacliiqa waa asaxayaa dihaarka waa la tacliiqin karaa tacliiq waa maxay in shardi lagu xidho in shardi hee lagu xidho way bannaanta sida talaaqa bay u in shardi lagu xidho waayahay marka dihaarka markii uu tacliiqinayo tusaalihiisa waxaa weeye inuu dhaho kale maalan hadduu zayd yimaado ama cadceedda ay soo baxdo fa anta calayga ka ummi haddii shardigii la helo dihaarkii waa la helayaa haddaba haddii uu dhaho haddii aan xaaskayga kale een qabo laba gabdhood buu qabaa wuxuu dhi haddaan xaaskayga kale aan ka dihaartamo adiguna waxaad iila mid tahay ka dahri ummi hooyadii dhabarkeeda ila mid tahay haddaba dihaarbu wuxuu ku xidhay dihaar kale dabeetana gabadhii kale ayuu ka dihaaray labadoodaba mudaahir buu ka noqonaya labadoodaba he mudaahir buu ka noqonaya midna waa tan uu tanjiiziyey uhi anti calaya ka dahri ummi oo dihaarkeeda ayada shardi kumaba xidhinba wuu gooyeyba oo saasuu mudaahir uga noqday gabadhan kalena shardigii baa la helay waa kii marka hore yidhi haddii aan gabadhayda kale ka dihaartamo anti calaya ka dahri ummi dhabarka hooyadii baad ila mid tahayoo gabadhii kalena waa kan ka dihaaray saa darteed shardiga in la hel ee labadiiba saasuu marka kaga dihaaray walow qaala hadduu dhaho in daahartu haddii aan ka dihaaro min fulaanata heblaayo wa fulaanatu heblaayana ajnabiyatun ay tahay gabarh ajnabiyada oo usan qabin u fiirso wa fulaana ajnabiyatun hadalkiisa ma ah yacni waa jumlo waxa weye lagaga warramaya xaalkiisa ee hadalkiisi lama socoto fakhaadabaha dabeetana heblaayadii uu yidhi haddii aan ka dihaaro waxa weeye adigu anta calayka dahri ummi baa tahay ayuu wuxuu kula khiaabay fakhaabada wuxuu kula khiaabay bidihaari dihaar bu ajnabiyadu kula khiaabay lam yasir ma noqonaya mudaahiran midka dihaari min zawjatihi xaaskiisa ilaa an yuriida inuu doono mooyaan lafda lafdigii falow nakaxa hadduu gabadhii ajnabiyadeedu guursado oo wadaahara uu ka dihaartamo minha ayadii saara wuxuu noqonayaa mudaahiran midka dihaaray xaaskiisii waaya wuxuu idhi haddii aan heblaayo aan ka dihaaro adigana waan kaa dihaaray anti calaya ka dahri ummi baata haddaan heblaayo gabadha heblaaye ee magaceeda la yihahda maalan faatima haddii aan ka dihaartamo ee aana qabin adigana anta anta calayka dahri ummi buuri waaya gabadha uu saa ku leeyahay haddii aan ka dihaartamana xaaskiisa maha waa gabadh ajnabiyad ah dabeetana gabadhii ajnabiyadda ahayd ayaa wuxuu ku yidhi anta calaya ka dahri ummi marka xaaskiisii dihaarkiiba ku dhacayaa ille waa kan shardiga ku xidhay yidhi in daahartu min fulana heblaaye haddaan ka dihaartamo fa anta calaya ka dahri ummi buuri gabadhi inuu ka dihaartay haddaba xaaskiisii dihaarkii ma ku dhacaya maya kuma dhacayo sababtoo ah dee heblaayo dihaarkii maba qabanayaba waa ajnabiyad soo maha ma gabadh ajnabiyada laga dihaartami kara soo inagii soo nidhi maaha gabadha laga dihaarayo waa inay xaas noqoto soo maha dee gabadhan waan ajnabiyad waatan soo maha sidaa darteed ee dihaarka gabadhii xaaskiisa ku dhici mahayo maxaa yaele shardigii dihaarka lama helinba ilaa inuu doonayo mooyaane lafdiga ihaarka haddaan ku dhawaaqo oon gabadhaa lafdiga ihaar kula hadlo fa anti calaya ka dahri ummi marka hadduu gabadhan ajnabiyadda uu ku dhaho anti calaya ka dahri ummi waxay ka dhigan he inuu lafdiga ihaarka u isticmaalay gabadhan uu kula khiaabay sidaa darteed xaaskiisana he wuu ku dhacayaa xaaskiisana ihaarki wuu ku dhacayaa maadaama u qasdayey lafdiga ihaarka haddaan gabadha ajnabiyadda kula hadlo haddaba haddii gabadhii ajnabiyadda uu yidhi haddii aan ka dihaaro fa anti calayga ka dahri ummi baa tahay hadduu gabadhii uu guursado ka war kadibna markuu guursaday kadib uu ka dihaartamay isagoo qaba oo xaaskiisa tahay nacam markaa mudaahir buu noqonayaa oo waxaa weeye ilaan shardigii la hel oo dihaarkii gabadhan uu ku dhacay iyadoo xaaskiisa uu ka dihaartamay markaa shardigii waa la helay dihaarkii wuu dhacay sidaa darteed gabadhii xaaskiisa ahaydee hore ee uu yidhi haddii aan heblaaye ka dihaaro fa anta calayhi ka dahri umi dihaarki wuu ah dee shardiga waa la helay walow qaala haddii dhaho in daahartu haddii aan ka dihaartamo min fulaanata heblaayo aljnabiyati ee qalaad ee xaaskay aan ahayn markan aljnabiyati waa waxa weeye hadalkiisa ka mid tahay fakadaalika taa unbay tahay oo tafsiilka hadda soo soo aan soo maray soo gelayo oo haddii uu dhaho hablaayada ajnabiyadda haddaan ka dihaartamo fa anta calaya ka dahri ummi waan eegaynaa haddii uu kula khidaabo dihaarkii intuusan guursanin ka hor gabadhiisii mudaahir ka noqon mahayo gabadhiisii hore ilaa inuu u qasdayey mooyaan lafdiga dihaarka haddii uu gabadhii ajnabiyadda ahayd uu guursadana oo kadib uu ka dihaartamana xaaskiisii horena dihaarka uu qabanayaa sida masaladii hore unbay la mid tahay tafsiilkii masaladii hore maa gelaya halkana waqiila qiil baa wuxuu le laga xoog badan yahay maye laa yasiiru mudaahiran dihaar mid eh, la yimid noqon maayo oo xaaskiisii ka dihaaray wain nakaxahaa gabadhan haba guursaday hadduu doonay gabadha ajnamiya xataa hadduu guursaday waxa weeye dihaarka qaban mahayo gabadhiisii hore oo wadaahara uu ka dihaaray wain nakaxa haba guursada wadaahara ka dihaareen qiilkan wuxuu leeyahay xataa gabadhan ajnamiyadda ah uu guursado oo ka dihaartamo gabadhiisii hore mudaahir ka noqon maayo maxaa yeele wasfiguu raacay soo maha in daahartu min fulanata aljnabiya buuhi gabadhaas ajnabiyadda haddii aan ka dihaartamo faanta aley ka dahar ummi markanuu ka dihaartamina ajnabiye maaha waa xaaskiisii wasfigii ajnabiyada la waayay waa xaaskiisii walow qaala hadduu dhaho in daahartu minhaa heblaaye haddaan ka dihaartamo walaal hiya iyaduna ajnabiyatun ajnabiye ay tahay markan wuxuu hi walaal hiya ajnabiyatun faanta calaya ka dahri ummi buuhi falagwin markaasi waa lagwi hadalkaasi oo mudaahir ka noqon maayo zawjadiisii hore sababtoo ah hadda wuxuu raaciyey maxay wahiya ajnabiyatun buu raaciyey wasfigaasuu raaciyey waana hadal ka mid ah lafdigii waxaa weeye gabadhan uu ku xidhay shardi uu ku xidhan wey shardigiisaba ka mid ta ah. sidaa gabadha xataa hadduu guursado oo uu ka dihaartamo waxaa weeye wasfigii ajnabiyaddaa ka maqan wasfigii hee ajnabiyaddaa ka maqanoo markan uu leeyahy anta calaya ka dahar ummi ajnabiya maaha de ka hor uu kula khiaabo ihaarkiina waa wey ihaarkii maba qabanayo oo gabadh ajnabiya ihaarku ma qabanayo marka laba jeeraba waxa weye gabadhiisii waصfigii uu ku xidhay oo ahayd in daahartu min fulana wahiya ajnabiyatun ma dhicin hardigaasi laba jeeraba saas darteed gabadha ihaarkii qaban maayo hadalkaasi waa hadal lahwiya walow qaala hadduu anti adigu aaliqun waad furantay ka dahar ummi sida dhabarka hooyada oo kale walam yari waxba uusan niyeysanin waayahay awamase nawa uu niyeysto hadalka u niyeysta aalaqa alaaq keliya aw ihaar ama ihaar keliya aw huma ama labada u niyeystay aw ihaara ihaar buu niyeystay bianti aaliqon anti aaliqon ihaar buu niyeystay waalaqa alaqna wuxuu niyeystay bikadahri ummii ayuu u niyeystay anti calaya kadahri ummii buu alaaq u niyeystay taluqat way furmaysaa walaa ihaara ihaarna ma jiro waayahay xaaskiisu wuxuu ku yidhi anti aaliqun ka dahri ummii eg laba lafdi buu israaciyey aaliqun waad furan tahay buui ka dahri ummii adigoo dhabarka hooyadii oo kale ah waayo waan eegaynaa muxuu uga qastayaa lafdigan lix ixtimaalaad baa jira han xaaladood waxaa weeye waa isku xugun shanta xaaladood waxaa weeye inuusan waxba u qastin anti aaliqun ka dahri ummii buui alaaq ayaa dhacaya ama wuxuu u qasday alaaq kelia taana alaaq ba dhacay maay labada xaaladoodba waa mar lafdiga alaaq hadduu ku dhawaaqay lafdiga alaaq isagu xoog badan yahay sida ihaarku kale maaha asaga ka xoog badan ihaarka uu dhacaya ama ha u qasto ama yunu qastin waaya markan uu ihaarka u qasdayna ihaar ma noqonayo markan uu labadaba u qastayna alaaq buu noqonayaa markan uu ihaarka u qastay iyo markuu labadaba u qastay iyo markuu ihaarka uga qastay anti aaliqun iyo markuu alaaq uga qastay ka dahri ummi intaaso dhanna alaaqi ba dhacay hantan suuraba alaaqi baa dhacaya anta suuraba alaqiibaa dhacaya waaya waa markii u waba uqastin iyo markii uu jumladaas o astay iyo markuu ihaar keliya uqastay iyo markuu labadaba uqastay iyo markii he alaaqa uga qastay ka dahri ummi ihaarna uga qastay anti aaliq oo isweydaariyey intaaba alaaq ba dhacaya intaa waxaa alaaq u dhacay maay alaaqiiba xoog badan laftigiisa inu ku dhawaaqay ihaarkana muusan eh, lafdigiisii la imaanin oo keliya oo madax banaan muusan la imaanin lafdigiisana goonimuuna ugu qastin waa fahanti soo maha waayahay aw amase nawa wuxuu niyeystay baad leeda alaaqa alaaq buu niyeystay bianti aaliq waad furan tahay aw amase nawa wuu niyeystay adihaara dihaar bilbaaqi intii soo hadha oo ah ka dahri ummi dalaqat way furmaysa wa xasala dihaar dihaarkan waa xasilaya in kaana alaaqa rajciyatin gabadh rajciyaha alaaqeed hadduu yahay u fiirso hadda mid kasta midkiisii buu siiyey lafdiga alaaqana alaaq buu qastay lafdiga ihaarkana he ihaarba uga qastay markuu yidhi anti aaliqun alaaq buu uga qastay ka dahri ummi markuu yidhina ihaarba uga qastay marka markan labadiiba way dhacayaan maxaa yeelay mid kasta lafdigiisiiba uga qastay sidii tii hore kale muuna samaynin sidii tii hore oo kale muuna isweydaarin ama wadartoo dhan muuna wada qastin ama alaaq kaliya muuna qastin laakiin mid kasta midkiisiiba u qastay sidaa darteed alaaqun wuu dhacayaa ihaarkiina wuu dhacayaa laakiin waa goormo markii uu ihaarku u dhacayo haddii dalqadan uu ku furay ee ahayd alaaq he alaaq rajci waa hal dalqad hadduu ku furay ogtaad soo ma laakiin haddii dalqadda aysan rajci ahayn oo saddex ku furay dahaarkii ma qabanaya gabadhi ma qabanaya waaba baa'inbe xaaskiisii ma bahaba waa kanuu ku leey mualifku in kaana alaaqa rajciyatin hadduu alaaqu yahay alaaq gabadh rajciye ah oo dalqad ama laba ku furay markaa dihaarki u qabanaya gabadha rajciyada ah, lakiin hadday tahay alaaq baa'in oo saddex u ku furay dihaarkii ma qabanayo sidoo dalaaqa uusan u qabanaynin faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay axkaamtii dihaarka oo ah kafaaradii waajibaysay iyo wixii la halmaada cala lmudaahiri ninkii gabadhiisa ka dihaaray waxaa ku waajibaysa kafaaratun kafaara idaa caada haddii uu soo laabto wahuwa cawdkaasina waxa weye an yumsikaha gabadhi inuu haysto bacda dihaarihi markuu ka dihaaray kadib zamana imkaani furqatin zaman ay suuroobaysa inay kala tagaan kala tag suuroobiddii zamankii haddii uu sii haysto waaya axkaamta dihaarka ayaa halka lagu sheegi doonaa kafaaradii waajibaysay iyo tamatucii xaaraantaha inuu gabadhi ku raaxaystay wixii la midkaa waaya ninkan mudaahirkaa markuu lafdiga dihaarka ee aan soo tilmaannay uu la horta kafaara ku waajibaysa kafaaro ayaa ku waajibaysa siduu ilahay qur-aanka sheegay kafaaradaas goormay imanaysaa kafaaradaasi waxay imanaysaa markii hee uu cawd la yimaado waa noqosho hadduu soo laabto ilahay baana taa qur-aanka sheegay wاladiina yudaahiruuna min nisaaihim uma yacuuduuna lima qaaluu fatariiru raqabati min qabli an yatamaasa marka fatariiru raqabatin waa kafaaradii waaya uma yacuuduuna kadibna soo laaban ilahay kuwa dumarkooda ka dihaartamaya ee dhahaya anta calaya ka dahri ummi dabeetana dumarkoodii u soo laabanaya ama kadibna soo laabanaya hadalkoodii dib ugu noqonaya fatariiru raqabatin qoor inay xoreeyaan baa ku waajibaysa min qabli an yatamaasa intayna istaabanin isu dhowaanin ka hor haddaba cawdkaasi muxuu noqonaya cawdkaas ilahay qur-aanka sheegay uma yacuuduuna wuu yidhi kaasay culammada khilaafeen madhabkeenna waxaa weeye cawdku waa cawd bilimsaak ahoo waxaa weeye gabadhii ayuu sii haysanayaa oo furiin u raacin maayo kala tag u raacin maayo inay kala tagaan oo gabadhii buu sii haysanaya muddo ay kala tegi karaan muddo uu ku furi karo oo ay kala tegi karaan gabadhi hadduu sii haysto waay keenaysa inuu hadalkiisi he uu buriyey marka cawdkan imam shaafici wuxuu ku fasiray cawd fi lkalaam hadalkiisiibuu ka daba yimidoo buriyey waxay la mid sida ay carabta dhihi jireen fulaanun caada fii kalaami hadalkiisiibuu dib ugu noqdo manaa hadalkiisiibuu buriyey hadalkiisii ayuu dib ugu noqdo macnaha buriye wey marka yacuuduuna wuxuu ku fasiray imam shaafici macnaha hadalkoodii burinaya macnaa gabadhii sii haysanaya maadaamaad gabadha ku shabahday hooyada waxay ka dhigan tahay inaad fasaxdo oodan sii haysan haddaad sii haysato hadalkaaga waad burisa soma saa darteed kafaarada ku waajibaysa imam shaafici saas ku fasireen laakiin a'imadii kale way khilaafeen a'immada kale waxay ku fasireen casmun cala alwai waiga in la go'aansado ayay ku fasireen imaam maalik iyo abu xaniifa abu xaniifa iyo malik waxay ku fasireen casm cala alwai gabadha in la go'aansado in loo tago alimaam axmedna wuxuu yihi waa wadiga laftirkiisa hadduu gabadhi u tago marka culamada kale waxay dhaheen waa cawdka waxaa looga jeedaa waطi ama casmun cala اlwaطi inuu gabadhi u tago ama inuu go'aansado inuu u tago alimaam shaaficina wuxu inu gabadhi sii haysto muddo uu ku furi karo oo furiinuusa ku dhawaaqi taas wey waay haddaba madhabkeennan ku soconayna wuxuu idhi calى اmudaahiri kii gabadha ka dihaartayba waxaa ku waajibaysa kafaaratu kafaaro idaa caada hadduu soo laabto wa huwa cawdkaasina waxa weeye an yumsikaha gabadhi inuu sii haysto bacda dihaarihi markuu ka dihaaray kadib zamana imkaani furatin kala tag surooidii zamankeed falow itasalat hadday la xidhiidho bihi dihaarkii furatun kala tag hadday la xidhiidho bimowtin bisababi mowtin geeri sababti sababteed aw faskhin ama faskh sababti aw alaaqi baa'inin gabadh baa'inah oo dheeraatay alaaqeed oo saddex lagu furay aw ama rajciyan alaaq rajcihoo walam yuraajic gabadhi muuna soo coshanin aw amase junna ninkii wuu waashay markii uu gabadhii ka dihaaray kadib falaa cawda noqosho markaasi ma jirto oo cawdkii markaa ma xasilayo wakadaa waxaa la mid ah low malakaha gabadhii haddii hee uu milkiyo ow amase laacana ah u ka leecaantama fil asaxi muctamad haddaan qaban bishardi sabqi اlqadfi qadaf inuu ka horeeya waxa weeye lacaankan dihaarahu dihaarkiisa inuu ka horeeyo bishardi sabqi اlqadfi qadaf gabadha uu qadfo inay inuu ka horeeya shardigeed dihaarahu eh, dihaarkiisii gabadhuu ka dihaaray il asaxi mutada adaan qabanno waaya wuxuu ku yidhi haddii dihaarkii uu la xidhiidho kala tag gabadhii markuu ku yidhi anti calaya ka dahri ummi way kala tageen markiiba oo maxay ku kala tageen furq bimowt labadoodii mid ahaan baa dhintay ama labadooda way dhintay waaya markaa cawdkii ma xasilayo sidoo kale hadday faski ku kala tagaan asagii baa nikaaxii fasakhay gabadhaa sababteeda ku fasakhay ama sababkiisaa nikaaxii lagu fasakhay ama diintii ayuu ka baxay intuusan gabadhi u tegin ka hor ama alaaq baa-in gabadhii buu saddex ku furay waa fahamta soo maha ama dalqad baa ugu laabnay dalqadiina uu ku furay markii uu ka dihaaray kadib ama alaaq rajci u hal dalqad buu ku furay alaaq rajci ah hal dalqad buu ku furay laakiin gabadhi muuna hee muna soo coshanin muna ama ninkani wuu waashay markii uu ka dihaaray kadib intaasoo dhan cawdkii ma jiro falaa cawda cawd ma jiro cawd hadduusan jirina kafaara ma jirto maxaa ilahi wuxuu ku xidhay kafaaradii cawdka uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxriiru raqabatin marka qoortan la xoraynayo kafaaradi waaa lagu idha awdkii cawdkiina meesha ma jiro maxaa yeele kala tag baa yaa la xidho shardigii waxaa la waayey ahaa an yumsikahaa bacda dihaari gabadha maba si haysanin wayba kala tageenba urqa xasisha asbaabahan dhan waa asbaabada furqada keenaya waaya gabadha hadduu soo ceshna u fiirso markii uu alaaq rajca ku furay hadduu soo ceshna way imaan doontaa waxaa la mid ah gabadhii addoon bayba ahayd uu qabay dabeetana wuu soo iibsaday milkigiisa soo gashay waad fahamta soo taana waa la mid waayahay caa'id ma noqonaya markaas waayahay maxaa yeelay nikaaxoodii saas ku fasakhmayoo amay u noqotay addoon bay u noqotay waxaa la mid ah haddii uu ka licaantama gabadhi oo markii anti calayhi ka dahri umi wiliba licaan buu bilaabay oo gabadhii wayway habaartameen oo waxaa ka horraynaya laakiin licaankii inuu qadfo gabadhi uu zina ku qadfo markuu zina ku qadfo ayuu licaanki imaanaya ila licaanku had jeer wuxuu ka dambeeyaa qadafkiibuu ka dambeya su ilahay qur'anka inoogu sheegay waladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusahum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati bilah inahu la min asaadiqiin ila aakhiri alaayaat licaanka inoogu imaan doonta insha allahu tacaala waaya taasina waxa weeye dee licaanka oo lagu kala tagana dee waa nooc furqa ahoo waliba furqa muabad ah weeye walow raajaca haddii uu laakin wuxuu ku xidhay mualifku aw laacanha i asax waa inuu lacaankaasi la xidhaa ihaarki laakiin walow raajaca haddii uu gabadhii soo rajciyeysa soo coshado gabadhii uu furay dihaarka kadib ayuu dib soo coshaday aw amase irtada diintii uu ka baxay muttasilan xaal uu yahay qofka murtadka ah midan la xidhiidho dihaarkiisi uma dabeetana aslama dib uu ka islaamay falmadhabu muctamadu waxaa weeye annahu shaaniye annahu qofka asaga ah inuu ku soo laabanayo birajcati rajcada sababteed wuu ku soo noqonayaa cawdkii baa ku xasilaya laa bilislaam islaamka sababtiisa cawdkii kuma xasilayo bale iska dhaafee huwa asagu caa'idun wuxuu soo laabanayaa bacdahu islaamnimada kadib ayuu noqonayaa mid cawdkii u xasilay nin baa ka dihaaray dabeetna ka dihaaray kadib ayuu dalqad ku furay waafahant sooma dalaaq rajcee meesha xasilay dabeetana gabadhii ayuu ciddada dhexdeedii soo ceshaday ciddada dhexdeedii ayuu soo ceshaday waaya markaa cawdkii ma xasilaya nacam bimujaradi rajca rajcadaas uu soo ceshaday ayuu ku noqonayaa caa'id waaya haddii uu ninkaasi markii gabadhii uu ka dihaaray kadib uu ridoobay diinta ka baxo walciyaadu billaah dabeetana ciddada dhexdeedii ayuu islaamnimadii u soo laabtay taasi ma noqonaysaa cawd maadaama islaamnimadu usoo laabtay gabadhii iminka dee waxa weeye eh, xaasnimadii ay meesha kasii socon doonto maya islaamnimada uu ku dhawaaqay cawd kama dhigna e eh, ilan qofkan diintii xaqahayd buu ka baxay dabeetna dib ugu soo laabtay soo maa qofkan diin buu raadinayaa ee eh, gabadhiisii ma raadinaya ka dhiganta kii hore laakiin rajcada gabadha soo ceshada xaasku rabaa inuu tago oo marka saasuu soo ceshanaya kan laakiin ka duwan yahay diintii xaqahayd buu usoo laabanaya marka islaamnimadii cawdkii kuma xasilayaan sheegnay kafaaradu ka laazimayse waxaan eegaynaa markii uu islaamnimada u soo laabtay kadib inuu gabadhii sii haystay inuu furo hadduu gabadhii uu furana cawdkii ma xasirin haddii uu gabadhii hee uu sii haystana uu dabaq u dhawaaqi waayana markaa cawdkii baa xasiloo kafaaradii baa waajibaysaa saasay noqonaysaa wuxuu ihi walow raajaca gabadhii hadduu soo ceshado uu dalqada ku furay ama dalaaqeed uu rajciga ahaa aw amase irtada uu ridoobo mutasilan xaalu yahay mid la xidhiidha ridadaasi waxaa weeye dihaarkii uma dabeetana aslama dib uu ka soo islaamo almada muctamd waa wey anahu isagu caa'idun inuu kusoo laabanaya birajcati rajcada sababteeda la bilislam islamka sababtiisa kuma soo noqonayo bal iska dhaafee bacdahu caa'idun waxa wey mid soo laabanaya bacdahu islaamnimada kadib haddii islaamnimada kadib ay tagto zaman ay suuroobaysa inay kala tagaan oo marka aysan kala tegin walaa tasqudu alkafaaratu kafaaradii ma dhacayso bacda alcawdi noqosho kadib bifurqatin kala tag waxa wey ku dhici mayso waaya wuxuu idhi kafaaradii ee dihaarka ninkan caaidkaa ee gabadhii usoo laabtay ee gabadhii sii haystay muddo ay suroobayso inuu furo laakiin uusan furin kafaaradaasi kama dhaxayso bifurqatin hadday gabadhii kala tagaan cawdkii markii laga helay kadib muddo uu gabadhii ku furi karuu sii haystay kadib buu saacad kadib furay ama maalin kadib buu furay ama si bay kala tageen ama gabadhii baa dhimatay muddo kadib waxaa weye kafaradii saa kaga dhici mayso maxaa yeele kafaaradii mar fuushay ya furadan dambe wax macnoy samaynayso ay raada ku yeelanayso kafaaradii ma jirto waxa wey dimadiisii ku sugnaatay imsaaka sababtiisa waxay la mid qof intuu zinaystay waxa weeye xaddii ku waajibtay ama intuu waxaday xaddii ku waajibtay kadibna toobad keenay toobadii kama ridaysa xadkii madhabkeena taa may la mid tahay waayahay wuxuu idhi kuma dhacayso bacda alcawdi noqosho kadib bifurqatin kala tag wayaxrum waxaa xaaraana qabla takfiiri kafaaradii intuusan gudanin ka hor waun gabadhi inuu tago wakadaa waxaa la mida lamsun taabasho wanaxwuhu iyo wax la mid ah bishahwatin shahwuu ku taabto filadhari muctamad haddaan qaban qultu qaala nawiy wuxuu hi aladhar muctamad waxa wey aljawaazi inay bannaan tahay inuu gabadhi iska taabto wallahu aclam waayahay markuu cawdka la yimid ninkii ka dehaaray gabadha cawdkii markuu la yimid ee kafaaradii ku waajibtay intuusan kafaarada gudanin waa ka xaaraan gabadha inuu hee u dhowaado jimaacna uguma dhowaan karo lamsina uma dhawaan karo istimtaacaadkii kalaha ah. siduu raafici ku tegay maxaa ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu noogu tilmaamay in hee jimaaci uu xaaraan yahay ilahi wuxu uhi waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna lima qaaluu fataxiru raqabatin min qabli an yatamaasa min qabli an yatamasa maxay ka dhigan tahay waa inuu qoortii horeeyo kafaaradii ah intaysan hee istaabanin kahor intayna isu dhawaanin kahor marka masigan waxa lagu fasiray jimaaci almasu bishahwana waa la mid haddii uu gabadhii dhunkadona waa ka xaaraan inuu eh, lilshahwa u dhunkado taasina waa la mid maxaa yeelay lamsigaas wuxuu keenayaa wadigii buu keenayaa waaya aayadda mid kale waxaan ku xambaaraynaa buu idhi lamsiga labadiisa macno kii waxa wey gacanta lagu taabanayay iyo kii jimaaca labada macnoba waan ku xambaaraynaa buu leeyahay saasuu raafici ku tegay lakin imam nawowi ka daba tego wuxuu idhi sida saxiixa ah way u banaantah gabadhi inuu taabto ama u dhunkado istimtaacaad kale u banaan yihiin wixii aan ka hayn jimaaca maxay ayaddan waa loga jeeda min qabli an yatamasa wadigii baa loga jeedaae istimtaacaadkii kale inuu gabadhii uu taabto xaaraan kama ah saasuu leey waaya wayasixu waa asaxaya aldihaaru dihaarkii almuaqatu ee la mudeeyey muaqatan isagoo la mudeeyey buu asaxaya wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay muabadan xaalu yahay mid la joogteeyey wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahy lagwun waaba lagwi waxba kama jiraan wey فعلى الأول qowlka hore haddaan ku socono alaصxu muctamad waxaa weeye أna cawdahu noqoshadiisu laa yaxsulu ku xasili maayo biimsaakin haysasho bal iskaba dhaafe biwadin wadin buu ku xasilaya fi muddati muddada dhexdeeda uu gabadhi u tago wayejib waxaana waajib ah annascu gabadhi inuu ka siibo bimaqiibi xashafati xashafadii markay ku libidho ama ku qarsoonto waay wuxuu ku yidhi dihaarkii muaqadkaa uu asaxaya dihaarka in la tawqiitiyo la mudeeyo way asaxaysaa waaya oo wuu dhihi karaa anti calaya ka dahri ummii shahran dhabarka hooyadii bay la mid tahay muddo bil ah markaa dihaarkaasi horta wuu asaxayaa ha asaxeen muxuu ku asaxayaa saddex qowl baa ku jira qowlka muctamadka wuxuu leeyahay sida uu yidhi buu ku asaxayaa oo mucaqad ah maadaama uu muddeeyey muddadaa uu sheegay ayuu noqonayaa oo camalan bita'qiid ta'qiidkaasaan ku camal falaynaa waaya qowlna wuxuu leeyahay maye muabad buu noqonaya ihaarkii kale asalka aha uu la mid yahayo anti calaya ka dahri ummi waa muabad waxa wey taqiidkiisu waxa wey laqwi buu noqonaya marka dalaaqu shabahaa sidaa darteed muabadan bay xaraanka ka noqonaysaa gabadhi qowl kalena wuxuu leeyahay muaqadku waaba laqwi muaqadku waaba laqwi wax ka laazimaya maba jirto sidaa darteed maba asaxayo dihaarkan muaqadka ah saasuu leeyahay waay haddaba qowlka hore haddaan ku socon ee dhahaya dihaarka muaqadka waa ansaxaya oo muddadiibay gabadha xaaraan noqonaysa bishaas uu yihi anta ka dahri umbi unbay xaaraan noqonaysa wixii ka dambeeya xaaraan kama noqonayso haddaan ku soconno cawdkiisii muxuu noqonaya wuxuu ku leeyahay sida asaxa cawdkiisi markaas kuma xasilayo bil imsaak gabadha inuu sii haysto muddo uu ku furi karo sidaan sida horeba soo nidhi dihaarkii aan muddaysnayn sidaan soo nidhi inuu gabadhii sii haysto muddo uu furi karo ayuu cawdka ku xasilayaa kan sidaa ma aha maadaama uu muaqad yahay ee kuma xasilayo cawdkii inuu sii hayste ee wuxuu ku xasilayaa cawdkii inuu gabadhii u tago muddadii uu yidhi anta calaya ka dahri ummi dhexdeeda maala bil buu yidhi anta alaya ka dahri ummi bishaas haddii uu u tago dhexdeeda cawdkii wuu xasilay waad fahamtay soo ma ah hadduuna u teginna cawdkii maba xasilinba waad fahamtay soo maa marka dee halka muaqadka uu ka duwan yahay marka halkan madhabkeennu wuxuu waafaqay madaahibtii kale oo waad aragtaanoo wuxuu ku xidhay cawdkii wadi sida madaahibta kaleba ay qabaan oo idhaar ka qabaan marka madhabkeennu wuxuu eh, u tegey madaahibtii kale oo waafaqay waaya muddada inuu u tago ayuu cawdki ku xasilaya waaya haddaba ha u taga e eh, utegitaankaasi ma u bannaan yahay xaaraanka ma ah maxaa yeele cawdkii kafaarada waajibinayey ayaaba ku xasilaya iminka hee wadigaas ku xasilaya marka gabadhi wuu u tegi karaa tanna wuu kaga duwan yahay dihaarka eh, kale ha u taga e eh, meesha laba xugu baa yaala wuxuu ku xasilaya wadigi ilaahayna wuxuu idhi min qabli an yatamaasa labadii xuguma hadaba rabna inaas waafajino cawdkii wuxuu ku xasilaya wadi inuu gabadhi u tago ilaahayna wuxuu idhi kafaaradii waa inuu la yimaada intuusan hee intuusan eh, gabadhi u tegin marka si laisku waafajinaya waxa weyaan bay gabadhi u tegayaa laakiin xashafada markuu eh, uu ku qariyo uu ku asturo ayaa markiiba la rabaa inuu ka soo saaro sababtoo ah hadduu sii socdo yani istibraal wadi wadi way ka dhiganta marka aayaddii bay khilaafaysaa oo ah min qabli an yatamaasa saas isku waafajiya masalada waa masale mushkil ah inaad fahanteen baan rajeynaya inaad fahanteen baan rajeynaya waaya wuxuu ihi walow qaala hadduu ku dhaho liarbacin afar dumar uu qabay antunna idinkoo dhan calaya dushayda waxaad ka tihiin ka dahri ummi hooyada oo kale ayaad ka tihiin buu idhi mudaahiru waa mid ka dihaartay minhuna aartoodiiba fain amsakahuna aartoodii hadduu sii haysto faarbacu kafaaraati aar kafaara ninka lagu leeyahay wa fiqadiimi qadiim wuuu leeya maye kafaaratu hal kafaara maa lagu leeyahay walow daahara minhuna hadduu kaga dihaartamo biarbaci kalimaatin afar weedh mutawaaliyatin oo xidhiidha oo mid kasta wuxuu ku yidhi anta calaya ka dahri ummi anta calaya ka dahri ummi anta calaya ka dahri ummi mid kasta waxa weeye si gooni ah ayuu ugula khitaabay dihaarkii acaa'idun mid ka soo noqda weeye min aalaai اwal saddexdii hore mid waxa weye ku noqda weeye oo kafaaradii ayaa ku laasimaysa afar dumaruu ninkani qabay dabeetana wuxuu idhi an kunna ka dahri umi afartiinuba dhabarka hoyadii baa ilama tihin walaad u fiirso wuu isku qabtay afartoodii muuna kala qaadin hal kelimuu kaga dihaaray afartoodiiba afartoodiiba uu ka dihaaray hadduu markaa uusan ku dhawaaqin ihaarkaa kadib alaaqoodii oo alaaqsan u raacinin oo sii haysto mudday u suuroobaysa inuu furo waxa weeye markaa aar kaaaraa ku waajibaysa afar kafaaro ayaa ku waajibaysa oo kafaaraadka smausgelayaan qowlka qadiimka wuxuu leeyahay hal kafaaro unbaa ku waajibayso maadaama uu hal lafdi uu kaga dihaartamay waxa weeye hal kafaaro unbaa ku waajibaysa afar kafaaro laakiin hadduu dhao ka waran mid walba gooni oo ula khiaabo oo isku xojisiiyo dh anta alaya kadahr ti hor saa i ti labaadna u anta alaya kadahr ti saddexaadna anta alaya kadahr ti afraadna anta alaya kadahr saddexdii hore cawd baa laga helay maadaama he saddexdii hore waxa weeye waxa weye mid kasta dihaar ba udhexay soo ma muddo uu ku firi karo anta alaya anti aaliqu dhihi karo ayuu tan kale kaga dahaartamayay anti calaya kadaari ummi markuu tii hore ku yidhi inuu furay ahayd muuna furina tii labaad buu yidhi anta calaya kadaahar ummi sidaa darteed tii hore uu ka noqday oo cawdkii uu xasilay kafaarada waajibanaya haddana tii eh, saddexaad markuu yidhi anta calaya kadaahar ummi tii labaad waa muddaduu furi lahaa taana cawd baa laga helay tii eh, afraad markuu yidhi anta calaya kadaahar ummi tii saddexaad wuu furi karay muddadaas saa darteed cawd baa laga helay markaa saddexdaaba cawdkii wuu ka xasilay ta afaraadna waxaan eegaynaa inuu he markiiba u raaciya waxa weeye antiaaliqun inuu ka aamuso hadduu antiaaliqun raaciyana waxa weeye iyada cawdkii lama helin haddii uu ka aamuso oo muddo uu sii haystana waxa weye iyadna cawdkii wuu asilay marka afarka faaraad waajibaysa walow karara hadduu soo celceliyo fii imra'atin hal haweeney ayuu ku soo celiyey muttasilan hal haweeney ayuu dihaar ku soo celiyey oo wuxuu hi anta calaya ka ahri ummi anta calaya ka ahri ummi anta calaya ka ahri ummi waqasada wuxuu noola qastay lafdigaas ta'kiidan ta'kiid buu uga qastay oo ka labaad iyo ka saddexaadba kii hore ta'kiidinayaan oo xoojinayaan fadihaarun waaxidun waa hal dihaar maxaa yeelay ta'kiidka waa sidayna soo dhaaftay oo kale oo sida talaaqaba aanay dhe hadduu dhaho anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun waa hal dalqa soo ma ahayn kanna waa hal dihaar halka faaran waa markaa hee ka laasimaysa haddii cawdkii laga helo waaya aw amase asad wuxuu la qastay bitakriiri hihaar hihaarka inuu soo celiyo hal haween kusoo celiyo istinaafan buu uga qastay istinaafan waa maxay mid kasta hihaar cusub buu uga jeedaa anta calayka dahar ummi anta calayka dahar ummi hihaar labaad anta calayka dahar ummi hihaar saddexaad saas uga qastaya waaya hadduu saa uga jeedana faladharu muctamada waxaa weeye atacadudu hihaarka inuu tacadudayo oo mid kasta kafaaradiisi baa ka laasimaysa waad fahamta soo maa mid kasta kafaaradiisi baa ka laasimaysa taasi waa taas anahu aniye bilmarai aaniyai markii labaad caaidun wuxuu ku noqday iawali kii hore anta alaya ka ahri umu yidhi sooma anta alaya ka ahri umu mar labaad gabadhii ku yidhi isla gabadhii lafteedii ka labaadna istinaaf looga jeedaa ee kii hore inuu ku takiidiy ogama jeedo waaya anta calaya ka ahri umu markan uu leeyahy waa mar uu furi karay soo maha marka caaidun fi lawal kii hore uu ku noqday dihaarkii hore cawd baa laga helo kafaaradiisii hee way fuushee cawdkiibaa laga helay ka labaad marku dhawaaqana haddii uu u raacin waaye he alaaqi hadduu u raacin waaye asna cawd baa laga helo laba kafaara kuwaajibaysaa wuxuu idhi walow karara hadduu ku soo celiyo dihaarkii fii imra'atin halaweyni muntasila isagoo eh, xidhiidhinaya waxa wey lafdigii lafdigi inuu xidhiidhiya shardi ah waaya oo waqasida u qasdo ta'kiidan تأكيد uga qasto فdihاar waaxid hal dihaar weya mase istinaafan cusboonaysiin ba uga qastay faadhar muctamad waxa wey atacadud inuu tacadudayo oo uu tiroobayo dihaarki وأنhu شhaaniya biاlmaraةi الثaaniyati markii labaad caayadun waxa wey mid ku noqonaya في الأwli markii hore halkaa inoogu joogo والlahu taعalى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا